hada الrajul qad canaana bu i fanabiyu waa rajul bilcaan ma aha hadal marka kor laga fiiriyo aad dhihishow amuu duurxul yahay oo tacriid yahay bisab wa tanqiis linabi sal ly slam way laakiin marka hoos loo dego nabigu waa rajul weey so nabig wama arsalna min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayhim nabigu waa rijaal wey rajul wey dadka ka horreeyey ambiyada rajul bay ahaayeen saa darteed baan rasuul iyo walaa nabi dumar ama bilcaan lama dirin sida raajixa ah mana jirto calaa khilaafin fii maryama wanubuwatiha muran badan baa ka yeelay ummu isxaaq iyo muran baa ka yeelay laakiin sidaa raajixa sidaas wey nabigu waa rajul qad canaana ay qad kallafanaa bitakaaliif sharciya wey ayib sharciga takaaliiftu qaybo ka mid a ah inay naftu bini aadamku fitriyan aw abiiciyan ay dhibsana muran ma laha kutiba calaykum alqitaalu hee wahuwa kurhun lakum hadihi اkaraahiya in kaanat sharciya kafarta bilahi اcaiim wa hadihi اkaraahiya hadday tahay karaahiya mxua abiiciya nafsaaniya bashariya he laguma haysto nafta bini aadamka meel lagu dhimanhaya ma jeclo mana ogolo nabigu marku yuri sal ly slam naftu markay baxayso midka gaalka naftiisu wuxuu wey man axaba liqaءa allahi axab allahu liqaءah waman kariha liqaء allah kariha allahu liqaءah caaishaya nabi maxamed kullanaa yakrahu lmowt bay tiri kullunaa yakrahu lmowt dhimashada ilaahay lagula kulmahayo kulligaana waa koosanaynaa midkaa ma ahay midkaa waa mid iska bashar oo dabiicu ilahi ummadda ku khalqaye ninkan gaalka markay naftu ka bixi wuxuu arkahayaa wuxuu shaqaystay oo dembi iyo jahanamada sugaysa kadib budib u soo boodi oo naftiisiibaa baa wareegeysani oo jirkay ku kala carari xoog baa lagu soo saaraya iyo fargeeta lagu soo bixin iyo muxuu ahay qodxa lagu soo saarahaya nafta muminkaana asagoo geeri wadkaba necab oo geriida naftu hayso baa malakumad u iman marka nafta in la guro lagu bilaabay sii socotaba wuxuu arkahayaa filankiisibaa loo daari t v mubaashara loo daarahayaa nicmadiisii wixiiso dhan baa u muuqan naftiis markaas qulqulaysa cindaha yuxibu liqaaء allahi subxaanaه wa tacaala lima ra'aa min karaamati اllahi wa fadli waixsaani calayh ayb idan kurigu hada rajulu qad canaana ay qad kalafana bitakaariif wey maca salaama gaalkaa u qaatay in nabiga la durhaya mooyeen saxaabadu sarbeeb bay la yimaadeen maqaasid fiicanna oo iga dan lahaayeen hadii waaxida waaxid min asalaf asaalix walaa min ashaarixiin lisaxiixayn walaa min gayrihima oo yidhi ma jiraan saxaabadu si cad bay nabigay diinta u dureen hadihi waaxida wey laakiin idinku si cad bay ilaahay ugu gaaloodeen oo u kufrideen waxaanu ku dhaaranaynaa xeerka qaranka iyo xeer hosaadka iyo dastuurka waddanka ayib waxaa ku qorana waad soo akrideen kufriyaad waaweyn ee gaalnimo waaweyn hadda goor ma wax ka taxtaaliiqin wax kaga noqon mayne ayib wa tu'minuuna bidimuqraadiyati muxuu ahayey wahiya kufru maxd waliba geesa waaweyn weeye salcaa hiirale wey ayib waabarya sacba laguma qarin karo waliba dimuqraadiyadu laba qaybood weeye qaybta caqiidad ba ku qoran dastuurkeena asiyaadatu lishacb siyaadada iyo gacanta u sare waxaa iskale shacabka waxaana wakiilla ka ah baarlamaanka ihbaat nadariyat siyaada waa min caqaa'id dimuqraatiya wey laa min furuuciha wa in la tashriica waxaa iskale baarlamaanka iyo sharci dejinta waa min caqaa'id wa arkaani dimuqraatiya laa min furuuciha wa bal hiya min caqaa'idiha wa iimaaniyaatiha waxaasaa idinku qoran dastuurka waxalaftum cala allahi subxaana wa tacaala waxalaftum billahi calaa hada idan gaalnimo cad oo meel lagu soo gabanahayn baad ku dhacdeen saxaabaduna sarbeeb weliba ta'wiil fiican lay ku dhaceen haadihi waxada haaniyan waxaan leenahay cidda wax laga sheegay waayo nabiy llaahi maxamed ba wax laga sheegay waalxaqu lahu saaxibu lxaq hadduu kuu fasaxana waa ka duwan tahay adoon laguu fasaxi inaad iska gasho nabiga cirdigiisii iyo janaabkiisii iyo muxuu ahaaye maqaamkiisii sharaftiisii ayay saxaabadu codsadeen hadal sarbeeba inay wax kaga sheegaan si loo oofsado maslaxo weyn loo qabto ma iska kacay nebi maxamedow aan wax kaa sheegna ma ahayd waxay ahayd hadal sarbeeb ah oo gaalku u qaato inaan wax kaa sheegayno isagana aan ku dilayno limaslaxati almuslimiin wadiin alislaami annagaan waxba ku yeelin nabigu aan qac ka siino orday qac ka siiyaalay ninkana madax soo qaada nabigu xaqiisiibuu fasaxay limaslaxa waa maqsad sharci islaami nabiguna way u bannaa howlaha asaga ah inay xuquuqdiisa u ka tanaasulin limaslaxatin yaraaha sal alay slam waa u bannaanayd maslaxadaa marka ama khaasa ha noqoto ama caama ha noqoto midda kale nabiga wax ka sheegiisa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xidhay hee bil adaa nabiga marka wax laga sheegahayo nabigu waa dhibsanaya wax kastoo curfan aw caatan nabiga dhiba ninkii la yimaad waa gaaloobaya waxaan leenahay hadalkay saxaabadu la yimaadeen nabiga ma dhibin mana dhibin dhibna ooma geysan maxaa yeele asagaaba hee asagaaba fasaxay idan faintafat alidaayatu aw adiyat اllahi warasuuluh meesha waa ka baxday adiyat اllahi warasuulih waa ka baxday aaniyan idan baa la haystaa haalian hee hadal cad ma ahayna maxay ahayd sarbeeb intaaba waanu haynaa haddee maxaa idinku gaalima ugu dhacdee intaan aminka way bannaan tahay ayaamu jacfar aaxaawi fii sharxi mushkil aathaar xadiidka markuu sharxi wuxuu leeyahay gaalku erayo uu qaadanaya inaad ruux wax ka sheegayso ama aad diin ku durayso oo u qaadan karo laakiin aan ahayn cinda alqitaali walxarbi way bannaan tahay asagoo halkaasuu la maray lakin rag badan baa ku khilaafsan bukhaari baa laftirkiisu sidaa aminkan qaba in hadal sarbeeb oon sariix ahayn aad la iman karto adoo ku khatalahaya gaalada faylashana ku goynhaya nabigu inuu sal ly slam cirdigiisii iyo isaga xuquuqdiisa uu ka tanaasuli jiray muxuu ahaayey lilmasaalix sharciya waxaa kaloo tusaya xadiidkii hadda ka horna aynu sheegnay xadiidka xajaaj ibnu cilaad assulami khaybar markii la furtay ee gaala jabtay saxaabigan hanti iyo caruurbaa hanti baa ka jirtay maka nabi nebi maxamedow waxaan rabaa maka inaan tago oon xoole iga yaalla soo urursado kufaaru qurayshna haddee waa iyaqaanin aamini maayana waa ay qaban hayaan waxaan rabaa inaad ii fasaxdo inaan wax kaa sheego ama waxaan doonaa aan dhaho ii idan saan u soo urursado ii aaminaan madaxu ord waa ku waa fasaxantahay ord faraskiisibuu soo qaatay waa loo fasaxay idan lii an ana anaala minka aw an aquula maa shi'tu buu yidhi ii iifasax nabi allow inaan wax kaa sheega adiga wax ka sheega nebi maxamedna maxay ahayd kufrun dayb maxad waa loo fasaxay uu soo tegay markuu yimid marka le qabta xajaaj way halla qabto raalli ahaada buur meesha dan yar baan u imid xoolaha iga yaallay baan urursan hayaa maxaad u urursan maxamed waa jabay buur khaybar baa niman yuhuuda balaayo intay heleed baa hal dhumay iyo hal dhaan raaca laga dhigay weylu weylu kama raacin buui magdheer bay isu dhaxleen firxadkoodii badha bay ku daateen lama hayo marka haniimadu iyo sabaayaadkii suuqee muxuu ahay khaybar badhaada iska ee jaban baan rabaa inaan ka soo urursadeen ninka danle xoolahay maanta haddoontaba sabaayaadka warkii bay isdhex mariyeen quraysh soodhooyin bay qaybiyeen bimacnaa yacni mashxarad iyo eh, muxuu ahay bayraq iyo hawlahaas ay sameeyeen dabaaldeg muslimiintii joogay ee isqarinhaya ama mustadcafiinta ahaa caloosha loo wada dhaafay cabaas bn cabdillah nabiga adeerkii aha waad garanaysaa hadee ninka u qiimo badnaan raggii meesha joogay ahaa isagoo taagan baa loo sheegay hawsha uu dhacay istaabku ka dhacay u duulay markii nebi maxamed waa la baabi'iyey oo saxaabadii waa la laqay oo asagii lama haya meelu ku dambeeyey oo gabdhahoodii haweenkoodii baa marka suuqa yaallo la kala iibsanaya laguhiisi baa hayn waaye ilan taayaraan baa ku haya maogta taariyaha marka haddii wadnaha iyo maskaxdu ay la shaqayn waayaan ama khalkhal uu ku furmo meesha motoorka ayagu kuma xajin karaan qorya iska tagtaagan way meel baa laga xukuma meeshii baa dhaawac gaadhay isagoo iska fadhiyo iska ogahaya ayuu adoonkiisa diray wiil qusum la odhan jiro nabigu u ekaaba intuu xabadka saartay buu gabay dheer ku tiriyay ku geeraarhaya nabigu u ekaa isku sabarsiinhaya addoonkiisu dar wuxu intaad xajaaj u tagto shar iyo balaayu la yimide bal warkiisi iisu hobso adoonkiiba xajaaj u taga xajaaj de waa ku sidee dadka muslimiinta baabee odayga cabaasa dhulku yaallaa haddii see wuxu jiraa wuxuu yihi igu salan cabaas una sheeg warku siduu jecel yahay weeye alkhabaru calaa maa yasuruhu nimankanaan gawaana uga ordahayaa buui quraysh baan gawaana uga hordahayaaye waxaad yeelaysaa waxaad ku tiradaa cabaas guri cidlaa ah oon ku kala warqaana ii diyaari addoonkii baa soo tegey markuu ku soo baxay gurigii oo cabaas arkay buu ihi abshir yaa abalfadl abalfadli oo markaasi bishaaraysa buui cabaas waa booday wiilkiiba ka hortegey uu isku dub ugu dhunkaday ii warran buui hawshu waa khayr buui anta xorun liwajhi illahi lkariim buui xor baa tahay saacadda laga bilaabo de moogta waa farax wey ninka bishaaru keenay guribuu u diyaariyey xajaaj baa yimid wuxuu ihi cabaasow dhib ma jiro gaala waa jabtay ahlu kitaab iyo mushrikiinba lafahoodii baan quwaxnay lagu kala teg yahuudi kala finaar baa ka dhacay ugaaskoodii gabadhiisa nabiga yaaba la wareegayba safiya bintu xuyey sabaayaadka nabiga ku jirtaa addoommo way yuhuud maanta beeraha fala gaala jabta laakiin nabigaan kasoo fasax qaatay bu dhibkan ku gaadhay ka raallihow nabiga ka soo qaatay baan hawshan ku galay hanti iga taalana urursan hayaa saddex beri sirta iyo xaji buuri markaad istiraada alleelaha hadda madiinu gaadhay sii daaba warka xoolihiisi buu urursaday waa baxay habeen madow buu jiitay cabaas markii saddex beri la joogay yuu soo tegay wuxuu soo maray xaaskiisiba u yimid xajaaj xaaskiisiba u yimid suu hubsaa ninki inuu inuu si fiican u tagay in kale ninkaadi maa facal xajaaj bu ninkaadi ka war ninkayga saddex beri ka hor buu tagay tiri halkaasi wuxuu aaday khaybar iyo yasrib hanaaimtii sawaaidkiibu soo gadan bay kaa maqan tahay buui haddaad ninkaa dan kaleed orad ka daba tag buui gaara jabtay xajaaj wuxuu ii sheegay inuu qub moos idiin tuuray oy gaara jabtay oo xoola urursan hayay wuxuuna lagu kala tegey haddaad adugu ninkaada doonaysa buui orad ninkaada ka daba tag haween waxay tahay allela waan uma inaad run sheegayso xajaaj qaabku u dhaqmahayay waxaan filahayaa inaad run run sheegayso cabaasow innii saadiqun laki buui run baa kuu sheegahaya xajaaj baana ii warrama aniga quraysh dhan buu ka lagu mirsaday waa maray ma caqli badan bu ah haddana quraysho marka kacbadee fadhido oo hadlayso oo wixii ku sheekaysan oo muslimiinta ay hadli laayihiin buu u tegey uu dul istaagay waxaa li cabaas waxba has dhimin ya waa sidee ayib waxba has abujahal muxuu ahaa qolihii meesha fadhiyey shayaadiinta kale yaa ka noolaa safwaan baa ka nool iyo rag waaweyn marka waxay yidhaahdeen dhib ma laha waa la dagaalami jiray waa la jabi jiray inaad jabteen waan maqalay saaxiibkaa wixii gaadha waan maqalay haddee iska raalli ahaada waa xaalo weeye bayuur baa idinku taalla buuri idinkaa jabay xajaajna w idin benguuray waxaan jirin buu idiin sheegay xoolihiisuu urursan hayay fasax buu nabiga ka qaatay waad jabantihiin gaalana jabta yuhuudna maxalkoodii baan koofiyad ka dhigana lagu kala teg xerooda annagaa degan addoommo noo shaqeeya wey wardanihiina qabsada waxaa la ala ilahay warka cabaas uu sheeg waxbaa ka jira maxaa yeele usbuuc dhan iyo saddex beri oo dhan wax waroo is soo tara ma jiro meel lagu jabay moogta warkii baa iman lahaa warba ma hayaanba warka cabaas oo aad sheegayba waxbaa ka jira lagu kala tag waxaan oga sheedna maxalushahidka xadidka cabdirazaaq iyo axmed iyo bayhaqi iyo xaakim yaa soo saaray xadid saxiixa weeye waxaan oga jeednaa maslaxa khaasa oo maal aruursi ah oo xoolo uruursiu nabigu wuxuu u fasaxay ehee in cirdigiisa wax laga sheego ayib maslaxa caam oo islam la difaacana muxuu u sameeyey wuu u fasaxay mid khaasana wuu u fasaxay idan fa culima min huna ana hada tasarufa minhu sal ly slam fi xuquuqihi shasiya waa tasaruf nabigu ku tasarufahayo fii xuquuqihi shaksiya ayib ilaahay baana u fasaxay laakiin maanta ajmaca almuslimuuna qaaiba curbahum wa cajamahum waxay isku waafaqeen muslimiintu ninkii maanta nabiga wax ka sheega tacriidan aw tasriixan inuu kaafir yahay murtad xalaal dami walmal wa annahu laa yucdaru bijahlin walaa bicadami istixlaalin walaa bicadami qasdin walaa bitahawurin walaa muxuu ahay bisukrin walaa bighadabin abadan nebi maxamed iyo ilaahay ninka wax ka sheega sarbeeb iyo si cadba ooga sheega wax loogu cudur daari ma jiro hadduusan waallay ruuxa miyirkiisi oo jooga xaggana uusan mukrah ahayn ninkii nabiga wax ka sheegay iyo ilaahay jahal loogu cudur daari maayo sarqaan loogu cudurdaari maayo caral loogu cudurdaari maayo sabqa lisaan waa loogu cudurdaari maayo waan taabanayna lianna sabqa lisaan waa iddicaa khilaafi اlasl kulu ma sadara min mukalafin waxaan isku ogeyn asluhu waa maxay alxamlu cala alikhtiyaari wاlcilm ayib eraya inaad dooratay ood u qasaday baan ku xambaaraynaa carabka iga bobe kaa dhegaysan mayn liannaka iddacayta khilaafa alasl wa kullu mudacin likhilaafi اlasli fahuwa muطaalabun bاdaliil hawshaa khatar wey marka maxaa iskugu baaba meeshan ayada ah waxaa meesha soo galay muxuu yahay haaniyan waxaan leenahay oo ta u dambaysa ah eh, tii afraad waxaan leenahay xajaaj ibnu cilaad iyo muxuu ahaayey iyo maxamed maslamaba kufrigaba kumaysan hadlin haadii naxya baan ka niqaashayna intaasoo wej baa furan war gaalnimadiina mid cadowgeesaa waaweyn oo barqan aad gasheen oo doorateen oo waxaydan qasba uusan jirin maslaxana aan laga dheefinoo gaalnimo iyo dilaan laga dheefay weeye xaggee u socotaa yani maogtahay qadiiman qiila alghariiqu yatacallaq bikulli cood ninka biyuhu ay qaadeen wax kastuu ku dhagahayaa xumbada iyo cawska meesha geed weyn dogob moodahay kaasuu fuulaya ala diisahaya innaga waxaynu dhahaa nin daad qaaday hee xumba cuske bay soomaalida tiradaa carabna waxay dhahaan alghariiqu yatacallaqu bikulli cood bikulli cood shubadaha inaan tilmaamo waan rabay walmuciinu cala alimi walcudwaan bas <clears throat> waxay dhaheen nimanku ta'wiilkaasay sheegteen kullu ta'wiilin laa yuqbal ta'wiil kasta maqbuul ma aha wamaa kullu jahlin bicudrin wamaa kullu ta'wiilin bimaqbuul ta'wiil kastana maqbuul ma aha jahli kastana cuurdaar ma aha jahligu maruu cuurdaar buu noqdaa marna ma noqdo ta'wiilku marna wuxuu noqdaa saa'iq maqbuula midna marna ma noqdo hawshu moogtahay ta'wiil kasta qolya maalikiyaa ayaa wuxuu ihi nin baa wuxuu lacana allahu arasuula markaas qabta dhab baa la siiy arasuul waxaan ujeeday buu i caqrabkaan ujeeday garalaha dibqaloocan ujeeday buu ihi ama haraanka waxaa tirahdaan ba nimba qaab ba yaqaanaay anu hin garalaan u aqaanaa nimanna dibqalooc bay yidhahdaan shabu min haye adaguna haraan baa u taqaanaa kaasaan ujeeday buu ihi leanna waa rasuul bamrin kowniyin qadariy arisaala kowniya alqadariy aan ujeeday bui marka wuu iqaninay lacana allahu alcaqrabaasaan ujeeday buui waa la qabtay waa la deldelay madaxa la qaaday waxaa la hada tawiil laa yuqbal hada ta'wiil laa yuqbal lianna waa erey sariix ah marka waa ta'wiilka shayga sariixa ku yee naskana laa yuqbal waa kalaam ku cad cala aldami waltanqiis bilafdin suraax falaa yuqbalu tawiiluhu bal ibnu taymiya wuxuu yidhahda raxmat ullahi tacaala calayhi ninku hadduu yidhaahdo waxaan u galmoonhayaa addoonkaygaan dabada ka fuulahayaa wamaa malakat aymaanukum baana galahayaa waa la diri buuhi falaa yucdaru bitawiil lianna hadihi masala daruuriya wey maclum min adin bidaruura la aqbali maayo taawiilku waa inuu tawiil maqbuul ah lahu wajhun min alsharci wa min alluga laakiin haddaad tiraa tawiil kastaa la aqbalahay waad fashilan tahay laa yukafaru ilaa mucaanad bay kusoo urursan nin walaba jahliga ka dhiga cudurdaar fi jamiic almasaa'il ama yidhahda tawiil kastaan aqbalahayaa wuxuu ku qasban yahay inuu yidhahda natiijo xatmiyo ah laa yukafar ila almucaanid wa hada madhab اljahmiyati wاlmurji'ati اlghulaah xataa murji'adu fuqahada ma ah weligaa hawshaa iska ilaali hadda wlmuciinu cala alimi wاlcudwaani ninka muciinka ah imi iyo cudwaan dadka ku kaalmaynaya manduul wey acaana calaa ulmihi acaana aalima calaa ulmihi ninkii daalimkaa dulmigiisa ka khafiifiyey ummaddana culayskii qayb ka qaaday maaha muciin cala im bal huwa muciinu cala albiri wtaqwa waxaa muciin cala alimi wاlcudwaan ah ruuxa ummadda ku kaalmeeya cala ulmi kaas wey man acaana aalima daalimka ruuxa ku kaalmeeya amaa man caana almadluuma amaa ninkii madluum ku kaalmeeyey calaa takhfiifi dulmi canhu dulmiga in laga fududeeyo laga khafiifiyo ow calaa adaa'i lmadlamati ama in madlamada la bixiyo ayb fahwa wakiilu lmadluumi laa wakiilu aalimiin hadal fiican buu sheekhu kuu sheegay madluumkaad ku kaalmaysood ku caawisay in dulmigii ku dhacay aad ka fududayso dulmiga oo dhan kama dulqaadi kartid tabarteediiba ma haysid laakiin waxaad awooddaa inaad wax ka dhinto ayib nin baa la qabtay waxaa lagu xukumay toban sano xadhig ah oo go-an waana lagu tuuray wej kastaad isku day inaad wax ka qabato waxaad soo ururisay xadhigiisaad u waday shan sano ma waxaad caawisay madluumkii la dulmiyey ee muslimka ahaa mise waxaad caawisay daalimkii madluumkii waad u tartay shan sana ka goysay ayib haddana tiada in laysii daayo oo laba sana ba laga yaba adaa shanta igu xukumay waxaan leenahay waxaa laga yaabaa tobanka inaad la qilo labaatan lagaaga dhigi lahaa mogtahay laga yaaba ma dhammaatee <laughs> walacalla tuqaabalu bilacalla wey aw amase calaa adaa'i lmadlamati madlamadii inuu guto xoolihii xooga uu ku qaadan lahaa ee dadka intuu baadho uu boobi lahaa yaa wuxuu waxaad yeelaysaa shacabku cawraad bay leeyihiin waa bukaano anaa kala naqaane wax yar baan kaaga soo ururina iska fadhi daa ha dhex gelin iswar bay tuula ka qabteen mooriyaan waxay dhaheen waan baaranaynaa hadday baadhana meesha galaan gabadhay miday fuulaan iyo miday dilaan iyo xoolay dhacaan bay ka dhigahayaan waxba dhaafi mahayaan dhagadhagahay furan hayaan mobaylka qanaxay qaadan hayaan waxba dayn mahayaan haddii laakiin la yidhaha annagaa soo habanayne ii kaadiya alaykum salam amatullah على ظلمه أو من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة fahuwa wakiilu aalimi madlamadu waa wixii lagu qoray bulshada ama raggaas lahaye laga gardaranya laga qaadahay wey hadihi almadlama madlamadan waa midaas marka haddaad tira anigaa soo agaasimhaye bal ka fadhiis ummadda ha baabi'inine daalim ma tihid daalimna maadan kaalmayn ee dadkii madluumiinta ahaa ee si ictisaafi ah oo burbur ah oon aabayareed lahayn loo baabi'in lahaa baad wax ka fududaysay halkaasuu sheekhu u jeedaa laa wakiilu aalim bimanzilati aladii yuqriduhu aw aladii yatawakalu fi xamli lmaali lahu ila aalim dadka muslimiinta meel kastoy joogaan waa walaalo ahl wey waana isku dhiig iyo isku dhaqan ka maanta meel lagu dilo ama lagu e, goobto haddii aad ku daawataan oo ku fiirsataan idinkuna marba idin soo mari ama waa idin qaban mar dhowba waana shay la og yahay wey ilahina subxaana wa tacaala ballan qaaday diinteenana ku sugan wey ruuxa muslimkaa markuu hiilo kaaga baahan hoo haddii aad khudlaaniso ood garabkiisa ka baxdo aduguna ilaahay subxaanahu wa tacaala maraad oga baahi badan tahay baa garabkaada laga baxay muslimiintaas dhibka haysta ha la caawiyo waxna ha lala qabto inta la awoodo ayadoon la samaynaynin dhibka hadda dhacay mid ka sii weyn dhibna aan laga talinaynin in la wax badbaadin karo oo hawsha la xakamayn karo ha laysku dayo wax kastood qaban kartano wanaagana ha laga geysto hawsha ayada <clears throat> bimanilati ladii yuqriduhu sida ninkii wax amaahiyo kale ninkii madluumka ahaa ee la yidhi boqol kun bixinin xabad baan kugu dhufanhaya ee xoogga loo sheegtay haddaad boqolkii adigu daymiso ma asagaad caawisay mise daalimkii baad caawisay asagaad caawisay maxaa yeele dulmiga ka weyna ku dhici lahaa in la dilay ahayd waxaana loo deli lahaa matalan boqol kun ama toban kun ama shan kun baa loo deli lahaa shanti kun baad daymisay asagii adiga laguma haysto ree hebel baa tahay ayib kuwa wax dilaya waa ree wax kalood ka qaban karta lama arko laakiin waxaad awooddaa inaad lacag daymiso oo markaa uu ku badbaado ku mayna waxaa tahay xaaraami ayaga la shaqeeyo muxuu ahaayey ayaga u garab oo uu hiil ah ee waxaad hiil u tahay garab kii la dulmin maadaama aad daymisay wuxuu dulmiga iskaga dulqaadi lahaa aw iladii ama midka yatawakalu iska wakiildhigahaya isu tala saarahaya fii xamli lmaali xoolaha xumbaaridooda lahu <clears throat> fii xamli lmaali lahu ila aalim maalka u ahaa madluumka fi xamli maali aladi lahu yani eh, mxuu ahaye eh, lilmadluum ila aalim nin baa wuxuu hi xoolihii waaka waa dila laakiin haddaan udgeeyo inuu dilaa baan ka baqahaye maxaan sameeyaa waxaa anaa kaaga geena balkee waxaaso dhanba waxaa wey waa kaalmo aad wadaadka u dartay walaalkaa wey mihaalu dalika waliyu lyatiimi agoonka weligiisa wey waliyu lyatiimi wlwaqfi wa waliyu lwaqf ida طalba ظaalimu minhu maalan faاجtahada fi dafci dalika bima huwa aqalu minhu aw ilayhi aw ilى gayrihi bacda الاجtihaad الtaami fi اdafci fahuwa muxsin wma clى اlmuxsiniina min sabiil sheekh wuxuu yihi waliyu lyatiim xoolo agoomad agoon badhays weerar baa lagugu soo budhcad iyo mooryaan iyo jiri baa ku qabatay ama gaal daalim ah baa kugu soo dulo saa'ila xoolihii agoonta ayaa la isku dayay in la boobo waxaa niman xoolaan agoon baan ku biilaya tobankan kun qaato orday iga taga tobankii baad bixisay malyan ee baad ku badbaadisay daalimatii wakiil loomatii dalamada ee waxaad u tahay waxaad caawisad wax tartay agoontii waqaf baad haysay hanti islaam oo masjid leeyahay bangi leeyahay masaakiin leeyihiin mujaahidiin leeyihin baad gacanta ku haysay weliyulwaqfi baad ahayd idaa alaba daalimun daalim hadduu ka dalba weligaas minhu min alwaliyi maalan buu ka dalbay faijtahada weligu uu ku dadaala waqfiga haya ama agoonta xoleeda haya fii dafci daalika arrinka dafcintiisa dulmiga dafcintiisii bimaa huwa lagu dafciyo aqalu ka yar minhu min almatluub ilayhi ila daalim loo dhiibo ow ilaa hayrihi loo gudbiyo bacda alijtihaad itaam dadaal dheeraad oo dhammaystiran intii la bixiye kadib fi dafci xagga difaaca dulmiga laska yaray ama laska difaaco fa ninka weliga ah ee xoolaha baxshay min baabi taqliil mafaasid wey illa waxaan isku ogeyn daru lmafaasidi kuliyatan way suurogela wey taqliiluha fahuwa muxsin ninka ixsaan buu la yimid waa wanaajiyey wamaa cala almuxsiniina min sabiil wakadalika waxaa lamid a ah wakiilu lmaaliki maaliga xoolahaas kada ah, wakiilkiisi oo min almunaadiin o qolya wax naadiye ah iyo walkutaabi karaaniyaasha wax qora ah iyo wahayrihim alladii naadigaas ama kaatibkaasu yatawakalu lahum qolyaha ahlulmaalka ee maalikiinta u wakiil noqonaya fi lcaqdi walqabdi wa dafci maa yudlama minhum ayib hanti baa lala soo degahayaa iyo dad muslimiina keensanhayaa eeraboodada iyo boodharaha laga soo dejinhayaa mm, waxaa lagu qasban in markaasi hanti la bixiyo dowladda ay xoog ku qaadanayso oo canshuuroo kale ah ee dulmi kale ah ninka adiga wakiilka kuwa ah ama dalaalka ah, ila munaadiga dalaalkii baa lamid ahay ee hawlihii bixinaya adugu aad bixin lahayd kuu qabanaya ma aha nin daalim ah ama daalamadii taageeraya waana adiga kuu danaynaya ayib laa yatawakal u wakiil noqomay ninkaas lidaalimiina fi lkhdi wainamaa madluumiinta ayuu hawsha u qabanayaa wakadalika waxaa lamida ah low wadicad madlamatun dulmi haddii la dejiyo gardaro wey madlamadu waa gardaro haddii lagu qoro calaa ahli qaryatin aw darbin aw suuqin aw madiina fatawasata rajulu muxsinun fi dafci canhu bigaayat اlimkan waqasataha calayhim fiqiyaadka ibnu taymiya ayay ka mid tahay raxmat ullahi tacala caleyh wa kadalika wudicad sidoo kale haddii la dejiyo madlamatun gardara lagu qoray calaa ahli qaryatin tuulada deganaa mooryaanbaati waxay dhahan tuulaan waxaan ka hal milyan lacgaan ka rabna daysan keenina waa gubaynaa waarkeedaba waa dhacdaa marar badan bay dhacdaa baabuur socdaa la qaban isbaara u taalla baabuurkan hal mayl haduusan keenin gabdhahana waan fuulaynaa raggana waxaa weeyaan waan laynaynaa ama waan khaniisaynaa waarkoodaba dayib aw darbin ama waddo derbigu waddo wey ama naaxiyo marna waa lagu idlaaqaa aw suuqin ama suuq bay ku qoreen dulan aw madiinatin magaalo fatawasata waxaa dhexdhexeeyey oo iska dhigay akhyaar u dhexdhexaynaya dadkii muslimiinta ee madluumiintaha iyo dallamadii rajulun muxsinun nin samafalow ah fi dafci canhum bigaayat اlimkan wixii suuragal ahaa suuragal meeshu u dambaysaybu isku dayay inuu nimankan iyo madluumiinta kala badbaadiyo wa qasataha wuxuu u qaybiyey madlamadii iyo gardaradii iyo xoolihii lagu dhigtay calayhim cala almadluumiin qadra taaqatihim nin walba tabartii malyan baa laidinku qorta soo maaha hebel waa asagu xoogow waa jeebla yar wey kanna waa malyan dheer kanna xoogow waa dhan yahay wuu qaybin adugu toban kun baan kugu qoray adigaanaad shan kun kaas kun shilin midkan boqol kun kaa asagu waa qangaar wey laba boqoloo kun adiga waxaad wata dhaadayba saddex boqoloo kun hadduu u qaybiyo hantidii saa ugu qaybiyo sidii marka cadaalad u arkahaya oo tabartooda iyo baahidoo ku xidhan muxuahay hantidooda iyo hinahooda iyo faqrigooda min hayri muxaabaatin asagoon u kelkela duleeyn ama u eexayn linafsihi walaa ligayrihi walaa lirtishaa soon rishwo qaadanayn iyo laaluush bal tawakala lahum fi dafci canhum walicطaa kaana muxsinan waa sax wey asagu inta ku aaday buu bixinhayaa kuwan kale nin walba inta ku aadan ee suuragalu ka qaadahaya naftiisa oma la eexanayo nin kalena u eexan mahayo rishwada nimankan kama qaadanhayo tuugtii ee moryaanta ee baabuurka xoogga ku haysta ama magaalada gabagabeeyey bal tawakala lahum lilmadluumiina fi dafci canhum inuu ka difaaco iyo walicطaa'i xoolihuu ka ururiy inuu siiya nimanka gaalmada ahaa kaana muxsinan buu noqonaya wamaca dalik ibnu taymiya yani kaana mxuu ahaay yacrif waaqac annaas u wuxuu ku yihi haaliban laakiin maxay noqotaa ninka shacabka la dulmiyey iyo dalamada u dhexeeya haaliban wuxuu la saftaa dalamada mooryaantu u kilkala duleelaya haaliban maxaa lanahum ahlu badshin wa quwa rasaastu arkaa gududan ee meesha ku jirta marka waa la hubaa inuu xagga u janjeersan haaliban saas wey laakin alhaaliba sida haalibkee badan waxaa weeye buuhi ana man yadkhul fii dalika arrinkaa ruuxii dhex gala ee dalamo iyo madluumiinba u dhexan yidhaahdaay yakuunu wuxuu noqdaa bu wakiila aalimiina aalimiintu wakiil u noqdaa oo dadkan yidh salka ka maraa shilin kuma reebo keena haddii kale waan soo daynaya soo fasaxaya soo keena xoolaha hadhow markay banaanka la tagaan baa qaybtii loo fujinaya xagga tagaan baa intiis loo fujin marka tuug isqaybisay oo ina qamaamaysay ina kuu reemaalayso comad kuu qaatay wey oo akhyaar iyo ganacsi la kaa dhigay ayib <clears throat> muxaabiyan u eexda naftiisa ama saaxiibadii u eexda ama qaraabadii u eexda baabuurka meeqad ku saarantii waxaana in toban nin ree hebel shan ree hebel in four pointy five iyo in kale iyaguna aan la aqoonin iyo kuwa ayagu carab iyo ukaasa inta ree hebel asagu u gartay weji gartay xoolaha ka leexinaya inta kale u qaybinhaya ama ree hebelku wax yar ku qori inta kalena toban toban kun labatan kun ku qoraya mukfiran magan qaada oo nabadgeliya liman yuriid khafiirku ama ikfaarku waa ammaan iyo ammaangelin iyo daranyaqaad waxay dhan jirteen wey wa aakhidan xoolaha ka qaadoo ku qora minman yuriid ruuxuu doonahay ka qaadahaya ruuxuu doonaya inuu badbaadin uu magangelinaya wa hada min akbar الظalamati aladiina yuxsharuuna fi tawaabita min naarin hum waacwaanuhum wa ashbaahuhum uma yuqdafuuna fi الnaar sheekhu wuxuu yihi ninkan saa samaynaya kuwii soo dulay asagaa ka daranba min akbari الظalma aladiina kuwaasoo yuxsharuuna lasoo xashrin buu qiyaamo ka la tago fii tawaabita min naar sanduuqya naara lagu keenhaya tawaabit waa jamcu taabuut marka sanduuqya naar ayagoo lagu qufulay baa la keenhaya hum ayaga iyo waacwaanuhum wa ashbaahum uma yuqdafuuna fi nnaar aaaar aan sugnaanin oo dacfi ku jiro ayaa macnaha ku timid fasum ha inoo jooga hada bilahi towfiiq <clears throat> bismi illaah nin walaba mutakalim ah oo hadlahaya ama mukhaatib ah ama muxaadir ah ama khatiib ah curfigiisa markaad ka hadlayso wuxuu asagoo ku hadlay inaad taqaanaa muhiim ah sheekhu islam ibnu taymiya raxmat tacaala caleyh fi kitaabi minhaaj sunna wuxuu yidhaahdaa marka nin la qiimeynayo hadalkiisa ama laga hadlahayo laabudda in la yaqaano curfigiisa fi takhaaub wa fi ma yacni la garanayo alwahaabiya cinda ahlu tawxiid nin walibo ahlu tawxiida ah, wain kaana fii casri saxaaba cindii wahaabi weeye xilligii nebi maxamed hadduu noolaa ama taabiciya ama saxaabi yahay ama haddaba joogo anu wahaabi baan u aqana bimacnaa hum ahlu tawxiid shaab nashaa fii cibaadati rabbihi in lam yakun muwaxidan fahuwa kaafir wain lam yakun muwaxidan fahuwa mushrik wain lam yakun wahaabiyan fahuwa mushrik wahaabiyan waxaan oga jeednaa inuu magaca sheegto ama u nisba sheegta ma ahe nuxurka iyo macnahaynu ka hadlaynaa marka wadaadku su-aalaan jirin buu soo qoray bilahi towfiiq su-aasha cod ka fogaya baalka maana fahmin su-aashu waxay leedahay muxuu yahay xukunka cidda ka qeyb qaadata in looga dhiso jubbaland jubba sufla laga dhigo jubbada hoose laga dhiso maamul goboleed oo maamul madax banaan hawshii shalay aan ka hadlay baa daba taagantii baan umalinhaya hawshaasi shalay baan tilmaamay wixii aan ka odhan karin waan ka waan ka idhi haddana waan leenahay ee nidaamyada iyo maamulada waddan ka jira ee fiicane islaamiga ah waa in la taageero oo laga qayb qaato wanaagooda khayrkooda laga taliyo wixii xumaan ay leeyihiinna la asturo ama la saxo wixii la tacdiilin karana la toostoosiyo taasi waa asal ruux bini aadam oo macsuumana ma jiro laa shaka in andimada qaarkood iyo wadaaduhu marar badan ay khaldamahayaan ama ay hayaan ama ay khaldamayaan ay kufahayaan shaki ma laha ayagoo laakiin khayr doonahay doonahayo wanaag badan aan ku ognahay wixii khalad ee dhaca ha la saxo khayrkooda yaana ka badan iyo wanaagooda xumaantooda soomaali baa midaa maraati ka ah, ah. dadkoo dhan baa qirahaya ninka aabgaale darawalkaa ah. markuu xaafadda aabgaal ka soo tago oo aagga habargeer uu soo aado darawal abgaal uu raadin jiray caasiguu soo kaxayn inta abgaal buu ku dayn inta kale yaa kaxaynhaya oo darawalka ah nin habar gidira ama habargidr aysan rabin oo isxo ku falaynin baa kaxaynaya darawalkii habargidirna markuu soo gaaro aagii habargidir waa ka degahaya mid kala fuulahay ayib susaa ma ahayn mse waaqaca waaqac jira ma ahayn hawsha iyada ahayd waa lagu kala tagay way baabi'iyeen baabuurka markuu ka soo baxa xamar ilaa dhoobley afartan ama konton isbaaro ayaa muxuu ahaayey taallay gabadh xamar ka soo safarta oo nairobi soo gaadha iyadoo waddada dheer soo marta oo bad qabta waa yaraan jirtay been ummadda looma sheego lamana logooyo ayadoo lasoo dhaco lasoo furtay ama lasoo kufsaday bay iman jirtay geedka ninka rag layaha labtirkiisu laftirkiisu asagoo marka caddaysima oo shaadh israel wato isoo iman jiray wuxuu ayaa laga reebay waaqica ee soomaaliya ku sugnayd wadaadaha horto waad garanaysaan min almaxaakim ilaa yowmina haada dulmigii noocaasa iyo burburkii noocaasa ilahay waa ina dhaafiyey khayr badan baa yimid khayr aan nuqsaan wadaninna hadda nabi maxamed baa laga helaa nabi maxamed iyo dadkii alla dhowree macsuumiinta ah unbaa khayr aan nuqsaan lahayn laga hela khayr kasta iyo wanaag kasta iyo shay kaloo xasano ah xoogow kacaakufa ama surmaseegta ama duleel laga waayi maayo laakiin ninka caaqilka wuxuu ku qiimeeyaa maxaa badan ma khayrkaa badan mise sharkaa badan khayrkaa badan culummada marka la jarxinaya xataa xufaadee ruwaatu lxadiidka ah ninka khadigiisa iyo sawaabkiisaa la eegaa hadduu dhowr kun oo xadiid wariyey shanto ama tobanko ama labaatan ba ku khaldam waa la iska cafiyaa jabalun imaamun xaafid baa la odhanaya lianna haadihi akhdadan dhowrkee macduudada ah waa maqmuuratun fii baxri xasanaati wa xifdi lianna almaa idaa balaga alqullatayn lam yaxmil alkhabath dahabi markuu arkay nin rijaalu saxiixayn oo laba khada lagu naqdinaya ina hada jaawaza alqandara bal qafaza min huna ilaa hunaaku yidhahda yacni xoguu yar oo dulduleel ah ama kufma aan yar kufnay inaad wxoo dhan bucagta u marisaan khalad wey wadaadahaas nidaamkooda ee maamulkooda faraha laga qaba han la taageero khaladka iyagoo isku khaldameen islaayeen ilaahay baa kala xukumi ninka culima wax garana asaga kala saari doona qaybta ku saabsan dan usoo noqdo arartaa kadib hawshii jubbaland ee qoyska absama ay wadaan hadda iyo intay la halmaasheen maraxaan iyo harti oo ku daabanna ay la wadaan ninka ka qayb qaataya calaa aqali taqdiir faasiq weeye hadday hawsha mashruuc gaala uu soo galana gaal weeye labadaa xugun bay yeelan laakiin hadda hadal baa iyo karin baa socota weli falki ma dhicin waxna ma hirgelin waana ka hor sugaynaa laakiin hawsha ku saabsan in nidaam islaami meel ka taagan la dumiyo calaa aqali taqdiir ninka ka qayb qaatay fisqigiisi baan xukumaynaa markuu u yaryahay waa baaqi ama waa khaarij ama waa daalim taawiil saa'iqa xataa aan wadanin nimanka ayagu dagaalamaya gudaha jooga tooda gooni weye mashruucaan ka hadlay waa inaad fahantaan baan umalaynay yaan jecla hadday gaalo mashruuca ayadaaba wadee shirkii malaha inay waddo oy keeni oo iyado waxaan riixaysa muran ma laha mashruuca hadday gaalo ka qayb qaadato wadaadihii hawshan waday ee daarood ama absame ama hardiya maraxaana ay gaalo gacanta u galaanna oy sidaa ruux muslima ku waxyeeleeyaan oy nidaamkaa ku dumiyaan ama dhib oo u geystaan lisaanan aw maalan aw ficlan wayadan yadan fahum kafaratu murtaduun wabilahi towfiiq maxay ka qabtaa qofka la dagaalamaya ama la alaysanaya dadka ahlu ah isagoo kala saaraynin wax tafsiiran bixinaynin wax ta'wiila oo saa'iqan aan haysanin su-aashu haddii la saafsaafo dadka ahlu tawxiidka la dagaalama suufiya loo jeedaa anugu dad kaloo hadda ahlu tawxiid la dagaalama garan maayo allaahuma haddii loo jeedo xukuumaadka carbeed ee cumalada ah iyo kuwa islaamka sheegtay dunida maanta jooga waa gooniy kuwaas warkooda in badan buuna soo daashaday hadalla lama celceliyo nimanka soomaaliyeed ee islaamka sheeganaya ahlu sunna waljamaaca sheegta ee etoobiya axmaariya gaala ku daaban saana oo la dagaalamaya ahlu tawxiidkii ee khawaarij iyo gaalada weeye ku haya waa kafaratu murtaduun haddaysan kufaar asliyiin ahayn wabilahi towfiiq bismillah dadka muslimiinta ah ee dunida u kala safrahaya asal ahaan in la caawido banaanta waana jaa-is waqad tajibu axyaanan ruuxa muslimka ee musaafurka ah ee aadan ku ogeyn xumaan iyo qarad xun iyo safar xun aadan ku ogeyn inaad caawiso waa shay bannaan inaad ka qaadato khidmo iyo ujuurana waa shay bannaan inaad hawshaa ku shaqaysatana waa shay bannaan laakiin masaa'ilka qaarkood waa inaad ka fiirsato gabadh muslimada oo ninkeedii u socota ama meel kaleba u socota bilaa maxram ah ma diri kartid hawshaana ku kaalmayn maysid haddaad intaad soo baadhay aadan ogaanin gabadha inaysan maxram lahayn maxramkeediina meesha u socotaba uu ka jiro meesha hadda ay joogtana aysan ku noolaan karin oo daruuro keentay safarka noocaasee daruuro iyo xaajadu shadiidada ay keentay rufqa saalixa iyo baabuuraad aad aamini iyo diyaarad aad aaminaysa dad ku darto oo safar kaga qaata dhib ma laha laakiin gabar caddaysimo ordaysood og tahay inay maxram heli karto ama ogtahay dhexdaba in dhib loogu sii geysan ama halaaguba uu badan yahay iyo macsiyadu inaad wax ka qaadatood ku taageertahay waa icaana cala dulmi waalimi ma banaano waxaa la mid ah doomaha iyo laashashka lagu tahriiba dadka ka shaqeyna waa ku xugum boqolkiiba sideetan waa lagu baaba'aa ummaddu waa ku halaagsantaa lagamana shaqaysan karo ummaddan laguma caawin karo waxaa noocaasa ee jus-iyaadka khaaska iska baadh iskana ogow kana iskana ilaali laakiin shaqada guud wax dhiba ma laha bilahi towfiiq su-aasha mushrikiina ama gaalo asala ama murtadiina intay duulaan ku qadan la dagaalamay garan maayo waxaa kaloo aanan garanaynin khawaarij gaalo soo kaxaystay oo muslimiin ku baabi'iyey khawaarijtu in gaal la soo kaxaysto ruuxay muslim aaminsan lagu dilay gaalnimay u arkaayeen wayna ku saxanayeen middaa iyada gaal asli ah oo ama reer ruuma ah ama farisi ah ama mushrik kalena weligood xabad kumaysan ridin waxay aaminsanaayeen muslimiinta murtadiin ah marka in murtad lala dagaalamo ayaa ka khayr badan in kaafir asli lala dagaalamay aaminsanaayeen awoodooda u badan waxay ku bixiyeen muslimiintan ay baabi'iyaan yadacuuna ahla alawthaani wayaqtuluuna ahla alislaam nabigaa sifeeye waxay ka tagayaan gaaladay dayn muslimiintay baabi'in laakiin baryahan dambe waxaa badan ninkii gaal kala gaabiyey in la yihahda waa khaariji ninkii gaalada taageerahayay ama u sacabeynhaya ama u shaqaynhaya u noqdo wahaabi salafi ah wabilahi towfiiq qala alimaam raximah llahu tacaala faslun wa ama almasaarif so halkaa laguma joogo ah waama ama almasaarifu meelaha wax lagu bixin jamcu masraf waana meesha xoolaha iyo hantida lagu bixinaya mudan in la siiyo ama lagu baxsho ilaa hantidii qaabka loo agaasimi laha baynu kusoo jiray falwaajibu waxaa waye in yubtadaa fi lqismati xagga waxaqaybinta in lagu bilaabaa waajiba bilahami falaham cidba ciday ka ahamsan tahay ka muhiimsan tahay waa in waxsiinta lagu bilaabo iyo xoolaha la qaybinayo wa min masaalixi lmuslimiina alcaama danaha guud ee muslimiinta ka mid a ah. ka caaa'i man yaxsulu lilmuslimiina bihi manfacatun caama sida in wax la siiyo ruuxa ay manfaco weyni ku asaxayso ama ku eh, hirgelayso mujaahidiinta iyo dadka culummada aha iyo dadka waxqabanaya waardiyaasha iyo sirdoonka wadanka iyo dadka noocaasa ee masaalixdii iyo danihii guud ee muslimiinta wax ka qabanaya dadkaasaa lagu hormar lagu hormarin buu sheekhu yidhi ka cataa imaan ruux wax oo kale lagu horumarinaya ama ahamku noqonaya yaxsulu ku xasilaya bihi asaga manfacatun caama dan guud lilmuslimiina u ahaatay fa minhum waxaa ka mid a almuqaatilatu qolyaha halgama dagaalama dadka wax la siina manfaca caama ay ku asaxdo kuna hirgasho waxaa ka mid a muqaatilada alladiina hum ahlu nusrati waljihaad kuwaasoo gargaarka iyo halgankaba ragga dhabarka u ah labdhabarta u ah nimanka dagaalnimo halgama nimankaasa muslimiintana u gargaara diinkana u gargaara xaggana halgama dadkaasa waxsiinta iyo waxbixinta lagu horumarinaya wahum axaqu nnaasi bilfay faygan iyagaa u mudan haniimana iyagaaba iska lahaa faygina haddii masaalix muslimiin wax lagu bixinaya iyagaa u mudan ayb liannahu laa yaxsulu ilaa bihim faygu ayagunbu ku yimaadaa waa saas haddaan ciidan halgamin iyo mujaahidiin aysan jirin gaalo xoola ka cararin mayso haniimo la qabtayna fay laga bixin maayo waxaan waxaanoo dhanba ayaga sababkood buu ku yimaadaa bacd allahi subxaanahu wa tacaala xata ikhtalafa alfuqahaau fii maai lfayi hal huwa mukhtasun bihim aw mushtarakun fi jamiici lmasaalix ilaa ay fuqada isku khilaafeen buu sheekhu yidhi faygii maalka fayga ah xaggee lagu bixin yaasa iskale isku maandhaafeen hal huwa mukhtasun bihim bilmuqaatila wuxuu khaas ku yahay qolyaha muqaatilada dagaalame halgama aw amase mushtarakun mise waa la wadaagaa fii jamiici lmasaalixi masaalixda dhammaanteed danaha guud dacwadii halgankii turuqdii guryihii muxuu ahaay masaakiinta iyo ibnu sabiilkii aytaamtii araamishi usar shuhadaa masaalixda guud howlahaasoo dhan ma la wadaagaa mise maalulfay asal ahaan mujaahidiinta iskale oo isku maandhaafeen bu wa amaa saa'iru lamwaali sulaaniya falijamiici lmasaalixi wifaaqan amwaasha kale xoolaha dowladda ah xoolihii wax sheegta la waayey caariyaadkii wax garta la waayey wadaayicdii meel laga soo helay ninkii dhintay ee markaa waarid mucayan loo waayey xoolaha kale noocaas ah ummadoo dhan bay udhaxaysaa laakiin maalulfay in mujaahidiintii muqaatiliinta ay gooni ku tahay culamaaba ku tegayba inta kale laakiin waa loo siman yahay kolba meeshii loo arkayna maslaxata lagu bixinhayaa <clears throat> marka maalka kalaba isagoo iska yarba fuqarana ee zakawaadkana haddii dad khaasu sideedaa la siiyey wa minhum almujaahiduun ayb faygina haddii la iyagaa u badan una mudan wax soo hadhaaba iska yarba wixii soo hadhee marka amwaal amwaal iskaba yar weyaba falijamiici lmasaalixi wifaaqan ilaa maa khusa bihi nawcun kasadaqaati wlmaqnabi ilaa maa khusa bihi nawc wixii nooc lagu gooni yeela mooye amwaal waxaa jirta dad gooni a ah layidhi hala siiyo sadaqaadka iyo wlmaqnab haniimada dad gooni ah iskale mujaahiinta iskale khumus baa laga bixin arbacatu aqmaas mujaahiinta loo qaybin khumuskana nabi maxamed baa maamulahay waana la sheegay marka nooc gooni ah wey sadaqaadka oo zakawaadka u sheekhu ujeedana haddee sideed sinfi baa iskale ogooni ah wa min mustaxiqiina dadka muta in xoolaha wax laga siiyo waxaa ka mid a dawul wilaayaati calayhim qolyaha amwaasha maamula amwaasha ragga maamula labtirkoodu waxbay ka mudan hayaan kalwulaati walqudaati walculamaa ama dawulwilaayaati calayhim cala almuslimiin qolyaha muslimiinta mas uuliinta ka ahee hogaanada ah ee wilaayada iyo sultada kule cala almuslimiin ayaguna xaq bay xoolihii ku leeyihiin kalwulaati sida qolyaha wulaada mas-uuliyiinta jamcu waalin waalqudaati jamcu qaadin waalculamaa wasucaati iyo qolyaha ka shaqeeya cala almaali jamcan soo ururin iyo wa xifdan ilaalin iyo wa qismatan qaybin iyo wanaxwi dalik sucaadda cumaashu waxbay ku leeyihiin caamilku ile mar xoolihi wuu soo ururiyaa mar waa waardiye waa khasnajo waa ilaaliye mar waxa waa hanti dhowr mar waa qaybiyo waxa weeyaan waa nin faraqahaya xoolihii inta waa loo dirahaya xataa aimatu salaati walmuadiniina wanaxwi dalik aimada iyo mu'adiniinta iyo wixii lamid a ah, macalimiinta ayaa xoolaha dowladda wax kule leh baytulmaalka iyo bangiga islaamka ayaa laga masruufi oo laga beeli haddaysan ayagu markaa isku fillayn meesha ku jira wey mu-adinkii maslaxa u taagan yahay haba cibaadaysto imaamkii maslaxa caamu u taagan yahay haba tukado ha cibaadaysto qaadigii sidoo kale haddaysan markaa iyagu adduunye ahaan iyo hanti ahaan aysan isku filayn dhaqaale ahaan in bangiga islaamka iyo hantida guud ee muslimiintu ay leeyihiin laga masruufaayo waa arrin bannaan oo ijmaaca weyn ay bannaan tahay in ruuxa muslimka asagoo hadduu hanti ku filan leeyahy iska daayana in iska daynta ay ka fadli badan tahay muran ma laha ayib <clears throat> wa sarfuhu sarfu lmaali in maalka lagu bixiyaa bannaan weeye fil ahmaani lacagaha iyo wal ujuuri kirooyinka limaa yacumu nafcuhu waxa nafcigiisu u ballaadhanya ummadda wada gaadhaya lagu bixiyo waxyaa waxaa jira nafci guud iyo uu kasoo baxayo mxuu ahay waxqabad guud baa ku jira marka in hantida lagu bixiyo oo rag ka shaqaynaya kara laga siiyo oo mushaar laga siiyo oo laga tabiineeyo ayaa loo baahanya maa maxay min sidaadi huquur furumaha in la awdo ah meesha furinta dagaal ka socdo rag culus in lagu geedaamay ubaahan tahay meesha in la cubo rag laga buxiyo ubaahan tahay in laysdaba mariya ubaahan taho raggii sanadkan ku jiray furinta hore markay yar daalaan lasoo bedelo haweenkooda carruurtoodii maalmaha la joogeen niman cusub oon baarka laga taaban la geliyo dhaqaalaha iyo sanada hawsha ku bixi ayaadna xaq baad ku leedahay in bangiga islaamka laga maamulo hanti laga bixiyo min sidaadi huquuri huquurta iyo furimaha waa jamcu haqar haqarkuna waa furinta jiidda hore dagaal ka socda wey waa xadka annaga cadowga noo dhexeeya loo jeedaa maxaa lagu awdahayaa bilkuraaci saanad kuraacu waxaa alquwa alcaskariya wax kastoy awoodda milatary u baahan tahay baa kuraac la yidhahdaa asalkii hore fardaha la odhan jiray haddee dagaal carab qaado ama caajim qaado xilli hore wixii u khayr badnaa ee lagu dagaalami farday ahay ayib biftuga xilligaa shaqaynhaya muxuu ahaa farasku ahaa ama taangiga mxuu ahaay merkava yuhuudda ay leeyihiin ee socon waaye ee xamaas kala turtayba ayib wuxuu ahaa faraskaasu ahaa ayib iyo wasilaaxi hubki waxaaso dhan baa lagu iibinhaya kolba xaaladda markaa taagan baan la hormarin markaan xaalad dagaal ku jiro dhaqaalaheenna boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus waxaan iskugu geynaynaa hawsha milatary ayb haddii hawshu hawl amni taan wax dhiba jirin mucaahado dheer inoo dhexayso wax yarna waan ku diyaargaroobeynaa oo ragga lagu tababari wixii kalena masaalixa guud ee khatarta lagu qabanaya kula baahida jirta in la qiimeeya siyaasaddu keenaysa adoo markaan waxbaba hayninba inaad tirahdaa wax waan qaybin intan wadooyinkan ku samayn intanna waxaan siinaya muxuu ahaayey niman qudaadoo yar kacsan baan siin hayaa intaan qolyo reebal baan ku dejin hayaa adiga dhan baana waxbad kugu socotaa oo mujaahidiinti baa dhiiggooda qulqulahaya dhaawace wax lagu qadaa lalayahay aytaamti wax la siiya lalayahay usaro shuhadaaba go-moono baahan oo muxuu ahaayey ay xubere dhammaysay iyo muxuu ahay macluul marka waxaa weeyaan waa inaad wixii qiimayso wey nin koob shaah u baahan oo maanta qadeeyo quraacd inaad koob shaah siiso iyo nimaan dabba shidan laba habeen in wax la siiya kero ayib waa wixii la tartiibiya loo baahan yahay waxaa ka mid a wa cimaarat maa yaxtaaju ma yuxtaaju ilaa cimaaratihi min turuqaati الnaasi kaاljusuuri wاlqanaatiri wa turuqaati اlmiyahi kaalanhaar waxaa ka mid a masaalix lmuslimiin caama waxyaabaha ka midkee hantida lagu bixin ee mima yacumu nafcuhu waxaa ka mid a wa cimaarati maa yuxtaaju ilaa cimaarati in la camiro oo la daryeelo oo la dayactiro waxaa loo baahan yahay in la camiro guryihii dumo la dhiso wadooyinka jabay oo dib loo habeeyo hantida guud ee baylahda noqoto dib loo soo celiyo ceelashii xabaalmo iyo dugmo dib loo soo faago idan waa dana guud oo <clears throat> min turuqaati naasi wadooyinka ah, dadka kamid a dadka wadooyinkoodii haddaan wadada laga habayn adaan iska hagaajinin kumana gurman karti kumana dagaalami karti had dadku mararka qaarkood wax yar iskaga baahan yihin in wadooyinka amni looga dhigo loona sameeyo keliya mar u baahan yihin oo hal mar laiskugu furo oo kismaayo markaad ka baxdo duhur ba saxan baad ka qadanaysa oo baabuurku ku socdo xawli in ayaga muwaasalaadkoodii isgaadhsiintoodii iyo xidhiidhkooda loo sahlo baa wax kastaba markaa uga khayr badan hantiba ma gaadhsiin karta adugu amnigana usugo mooryan kala dagaalana iyo tugaya khaa'inka waddooyinka fadhiya oo halkaa ka toogo wadooyinkay ku safri lahaayeen ay badeecada ku gudbisan lahaayeen isku salaami lahaayeen isku qaraabaa gaadhi lahaayeenna ub samey adugu maca salaam markay iskhilaafaanna kala xukun bilkitaabi wa maca salaam intaasay u baahan yihiin wax ka maqan ma jiro inta hadda gaala ka qayli waaba intaas in soomaalila yidhi kitaabka ilaahay ku walaalooba ninkii diidana bir baa taqaana ama maar ayib maar baa taqaana ninkii diida wadooyinka loo sameeyo haddaanu tabar u weynaano isku soo dardara waddadaa laidi hagaajinaya way diideen xoog baanu kaga qaadnay waanu u samaynay kuwa hantida guud ku takrifalay baa laga soo celiyey guryaha kuwa ka dhisa waddada bartankeedii baa laga laga dumiyey hadda waa dhaweyd waad rafaatanaydeen tusaale gaaban hadda islii dhexdeeda qolyahan ganacsatadee suuqa kule dhibka haysa waa garanaysa dadka kaariyoonaha iyo gaari gacmeedka watay ee suuqi iyo wadooyinkii xidhay marka laydinka qaaday neef baa idinka soo booday kii lugeyn hayay baa mahadiyey kii baabuurka lahaabaa faraha la laabahaya maxaa yeele dadka haddaan la kala nadaamin oon la kala hagin wax dhan wuxuu noqon hayaa rabshu noqon haya iyo banad wax soconaya ma jiraan caruur garoon ku ciyaarayso mid uu ciyaarta loo diida weligaa un kaga ciyaarayso mad arag oo dhalo kaga jabiyey garoonka oo qodax iyo ood keenay oo filgimiya masaabiir ka taagay waxba socon maayaa kubaddi kor u kacda dhush waa dilaacaysaa kii dhaqaaqa lugtaa kale jeexmayso aa lagu kala tegahaya qabtnigu iska bodo waa cararahaya hadir ood kale u keenahaya wax dhaqaaqaya lama arko mar kubaddu waa carar hadduu doono yacni dadka waxay u baahan yihin in la kala hago hoggaan wanaagsan ba iskaga baahan yahi ayib <clears throat> marka wadooyinka in la camiro waa mimaa yacumu nafcu mujaahidiintiiba anfici bulshadiiba anfici shacabkiiba anfici martidiiba ruux kastoo bini aadana wadada u bahan in loo hagaajiy cidhiidhi yar hadduu dhaco wadooyinka hadday jabaan amni darra hadday timaado wax soconaya culaab wax kastaba noqon kal jusuuru buundooyinka in la dhiso buundooyinka waaweyn oo isku xidha jamcu jasrin buundooyinka isku xidha wadanka waa in la sameeyo inta ah mararka qaarkood dantu waxay keeni inaad goysaba marka xaaladda ala ku jirto oon tabar badan ahayn mar baad isku difaacaysaa haddaad goysay hadhow soo dhista wey amni yar markaad hesho waxaa wey meesha inaad soo taagto maxay waa halbowlihii dhaqaalaha wey waa ummadda xidhiirhkeedii waa nolosheedii marka waa in dib loo dhiso alqanaatir waa jamcu qantara qantaraduna iyada waa jusuurtay la tahay jusuurtuna waa buundooyinka waaweyn baa layihahdaa qanaatirtuna waa kaabooyinka yararka ceelash farqaha yararka iyo webisha yararka maraa la yihahdaa ayib waruqaati lmiyaahi iyo e, wadooyinka biyuhu ay maraan keliyada gacamada waa in la hagaajiyo mararka qaarkood waxaa loo baahan yahay in farqa la sameeyo biyuhu ay soo qaadaan motor wa lag motoorku haduu biyaha ka soo turo webiga keli baa loo baahanya dheer iyo kanaal biyahan qaado oo labaatan kilomitr toban kilomitr geeya kanaalihi waynaa intay webiga shabeelle ka soo qaadaan biyaha beeraha e, qoryooley u qaybin jiray boqol kilomitr wax ku dhaw arkaysa kana la socda xagee ka imanhaya intaasoo beerood bu waraabinaya waa webi dhan wey mararka qaarkood waa ku qaadahay marku rogahaya biyo wada dad gashay adg kula tagahaya waa in la dhoobo qaado la habeeyo meeshu kadibna la dhiso meesha dhexda biyo xidhaankeeda biyaha laga qayban jiray berihi ku jira la habeeya la doonaya ummaddu waa ku noolaanaysa ayib kal anhaari webiyaasho kale webiga laftirkiisu waa in la dayactiro meeluhu ka fatay ka jabsadee dadka uu ka haligo waa in laga xidho laga habeeyo kanaalaha kasoo dilaacee dadka waraabi waa in la habeeyo oo muxuua ah laga shaqeeyo waxaas dhan waa masaalix muslimiina caama mima yamcumu nafcu lilmuslimiin wa min almustaiiin dowladan buu sheeku maamulhaya wa min almustaiiina waxaa kamid dadka wax mutaay dhawul xaajaati dadka dhibanayaasha ah baahida dadka baahan jamcu xaaja faina alfuqahaa qad ikhtalafuu hal yuqadamuuna fi gayri sadaqaati min alfayi wa naxwihi calaa gayrihim fuqadu waxay isku khilaafeen dadka baahanayaashaee dhibanaha ah ma lagu hormarinhayaa hayaa wixi aan sadaqa ka ahayn ayb sadaqadu waa in lagu hormar waa qasabba inama sadaqaatu lilfuqaraa ayagaaba laga bilaabayba koo weeye wixii zakawaada laakiin xoolihii kareefeyga iyo masaalix alcaam iyo alamwaal asultaaniya alukhra iyo ma lagu horumarinaya ayaga dad kale ma ka mudan yihiin mise dadku waa isku mid bay ka niqaasheen calaa qowlayni fii madhabi axmedin wagayrihi laba qowl ba masalada ku sugan waa lagu horumarin ayagaa ka mudan iyo dadkay la siman yihiin wixii aan sadaqaadka zakawaadka ka ahayn kale ummadda la siman yihiin bay wadaan leeyihiin minhum man qaala waxaa ka mid ah, waminhu man qaala almaalu istuxiqa biاlislaam maalka muslimiinta islaamnimaa lagu mutay ayib nin kasta wuxuu wax ku dhexlaya waa islaamnimo fayashtarikuuna fiihi kama yashtariku lwarasatu fi lmiiraah ummaddu waa wadaagahayaan maalkaas dowladda islaamka ay leedahay bay wadaagahayaan islaamnimayna ku wadaagahayaan bigadi nadri can alxaajati wagayriha sida qolyaha warasada ah aabbahood ama muwaridkooda markuu dhinto hantidiisii waa u siman yihiin midka qaniga ah ee aabbihii ka dhintay iyo midka faqiirka aabihii ka dhintay iyo gabadha agoonta haysata aabeed ka dhintay kulli waa usugan yihin hantida aabahood ka dhintay nin walba xaq ba kuley lanna maxaa yeelay muwaridkan dhintay waa u siman yihiin asbaabulirti mid kasta waa mutawafira awsaaftan kale faqriga iyo caqli badnida iyo xoogga iyo mxuua dacfiga waa hawlo kale oo khaarij ka ah wixii lagu mudanhaya dhaxalka haddaba waxaa weeye hantida islaamka uu leeyahay waxaa lagu mutaa islaannimo kullu muslimin xaq buu ku leeyahay baahida adiga ku dheeraadka ah ee ku haysataay waa maqaadiir rabi ee kugu tacalluqday aday kugu taalla allah kuu saqiro ama xoolahan waxaynu ku mudana islaamnimo wada dhexlaynaa warku halkaasu marahaya waa war xoog badan wsaxiixu laakiin sidaa fay waxa anahum yuqadamuun cadligu laakin in ayagu ay ka hormarahayaan dadka ka xoog badan baa meesha yaa ku jirta yaa saxiix bu sheekhu yihi fa ina nabi maxaa dhaqanka nabi maxamed baa sidaa ahaa fuqaraau lmuhaajiriin yuu wax ku hormarin jiray shilin yar markuu hera asxaabu sufu siin jiray wixii ka soo hadha hub iyo sanad buu ku gedi jiray xoolihii fadag iyo ka helay khaybar wixii kaga soo aaday iyo reer banu nadir amwaashii kaga soo aaday nabiga fi lkuraaci wasilaax buu geliyey wixii kasoo hadhay in ku nafiqay calaa fuqara lmuhajirin walansaar ayib dadka fuqarada ah in lagu hormarayo sunada nabiga kusugan tahay faina nab sal slam kaana yuqadimu dawi lxaajaati kama qadamahum fi maali bani nadir wa qaala cumar bn khataab wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu laysa axadu axaqa bihada almaal min axadin inama huwa arajulu wa saabiqatuh wاrajulu wa hanaa'uh wاrajulu wa balaa'uh wاrajulu wa xaajatuh ahar xasana weeye atar xasana weeye axmed iyo abu daawuud ay soo saareen iyo keyrkoodba bisanadin xasan lafdiga abu daawuud baa ka faahfaahsanaa isagu wuxuu ahaa maal badan oo fay-a loo keenay hanti baa loo keenay markaasuu yihi maa ana biaxaqa bihada bihada alfay minkum aniga madaxweynaha ee amiiru lmuminiinka ah idinkama muta buuri hantidan fayga ah wamaa axadu minaa biaxaqa min axad wamaa mina axadun biaxaqa bihi min axad mid ka kale ka mudan faygana ma jira buuri ilaa ana calaa manaasilina min kitaab illahi caza wajala buur hase yeeshee ilaahay sidu wax u qeybiyaan yaa mid kastaba ku degahayaabu ina calaa manaasilina min kitaab illah wa qasmi rasuulillaah ee rasuulka ilahi siduu u qaybiyey baynu ku taagannahay oo waa sidee farajulu wa qidamu ninku wuxuu lagu xurmayn saabiqiintiisa fi lislaam ninku wuxuu ku helayaa horraantiisii iyo horumarkiisa fi lislaam ninka mutaahirulislaamka ah waxaa ka mudan in la garab qabto wax la siiya ninka mutaqadim islaamka ah hadday xagga baahida ka sinaadaan wrajulu wa balaa-u ninkii waxtarnimadiisu maxaa wax laguu siin inaad waxtar tahay jira qawi shajaaca oo jariia oo dagaalama oo ummadda anfaca wey ayb wاrajulu waciyaalo ninka hadhow markuu dhib yimaado aad ku cararayso markaad dheefasan waa inaad dhaqaalaysata haddii kale waxaa ka dhici walli xaaraha manta walla qaaraha ayb halkaasay tegaysaa baash marka dambe ibn cafaan markuu yidhi hala shaabego mxuu ahay cuqba waliid ibn cuqba ibn macad mark hala shaabego cali bu hi cali shaabog cali baa yidhi xasan ibn cali kaalay adig cbdullah bn jacfar qabta hawsha adaguna tiri adaguna garaac cbdullahna ku tiriy ilaa cabdullahi muxuu u yahay marna adeer buu u yahay laba gooraba adeer buu u yahay marna hoyadii qaba marna adeerkii aabihii wada dhasheen xasan wuxuu yihi may anugu shaabigi mahayo walli qaaraha buui man walli xaaraha man tawalla qaaraha bu dawladda iyo xilkeeda iyo maamulkeeda iyo dhibkiisa